العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يتعلق بموقف الإمام والمأموم wuxuu ku saabsan yahay waxa ku tacalluqa imaamka iyo mamuumta maamuumka mowqifkooda haduu imaam dad tujinayo dadka ku daba tukanayo ama la tukanayo meesha la raba inay imaamka ka istaagaan hadduu hal qof yahay iyo hadday ka badan yihiin hadday rag iyo haween iyo caruur ay ka kooban yihiin qolo walba iyo meesha ay leedahay iyo qaabka adabta ee la raba in loo safto ayuu ku saabsan yihi asunnatu sida sunnada ah ee wanaagsan ee la isfaray waxaa weeye an yaqifa adakaraan labada nin ama labada lab inay istaagaan iyo fasaacida ka badan khalfa alimaam imaam gadaashiisa haddii laba nin ay yihiin iyo ka badan waxay istaagayaan khalfa alimaam imaamka gadaashiisa oo ku quman bay istaagayaan wadakaru yani laba qof haddii yihin imaamka gadaasha istaagi wixii ka xigana dee safku wuu soconayaa wadakaru alwaaxid halkii qofka ahaa ama halkii nin ahaana can yamiinihi yamiin alimaam buu istaagi imaamkii waxaa la tukanayaa hal nin basaa la tukanaya wuxuu qofkaa istaagaya imaamka midig buu ka istaagi bidix kama istaagayo fain jaa hadduu imaado aakharu mid kale wixii oo midkan imaamka uu midig ka taagan yahay ayaa ku kala imaaday axrama waa xarmanaya salaadii buu gelayaa can yasaarihi yasaari limaam imaamka bidixdiisu ka istaagi oo salaada ka geli marka imaamki wuxuu noqday wasat buu noqday marka bartankiibuu galay labadii qof ayuu dhexda ugu jiraa markaasaa uma yataakharaan labadii imaamka la tukanaysay baa dib u baxaaya inam kale hadday suuroodoo meel ay ku baxaan ay jirto haddii gadaal uu ka jiro fursad ama nafaas ay u durkaan u siqaan intay gadaal usoo soo baxaan bay labadoodii isku dhowaanayaan imaamkiina markaas wuxuu noqon hortooda ayaguna khalfal imaami bay noqonayaan oo <clears throat> sida iyagoo salaad la xidhay marka horeba la rabay laba qof iyo ka badan aan nidhi gadaal bay ka istaagay kale kusoo fadhiisan ayagaa marka gadaal usoo baxaya wa ilaa hadday u suuroobi weydo in ayagu ay gadaal usoo baxaan taqadama alimaamu imaamkiibaa horay u dhaqaaqaya <clears throat> imaamkii hore u dhaqaaqi ayagana waa isku soo dhowaanayaan sidaasaa sida sunada nabiga sal allahu aleh waali wasalam hadduu qofkii marka midig baa layi bidix ka istaago markuu isgarto waa inuu soo dhaqaaqo oo midig imaamka ka istaago haddii kale imaamkaa soo qabanaya oo soo horjiidaya dhanka midigta ayuu keenaya sida uu nabiga calayh salaatu wasalaam cabdulaahi bnu cabaas habeenkii uu la bariyey maymuuna oo habarartiisa gurigeeda uu nabiga calayh salaam joogay waa kii bidix intuu ka istaagay nabiga calayh salaam uu soo jiiday dhanka midigta ayuu keenay haddii marka laba qof ay tahay sidan oo kaleana ayadan waxaa weya labada gadaal bay ka istaagayaanoo ama rag waaweyn ahaadaan ama dhallinyaro ahaadaane anas binu malik radi allahu canhu waa kii lahaa waxaan safaftu ana walyatiim khalfa nabiy sala allah alay slam walcajuuzu waraa'ana marka gadaal bay ka istaagayaan hadday mid uu midig ka gala salaadii ku kalena bidix ka imaadana xadiidkii jaabir bn cabdilaahi iyo jabaar binu sakhar fi saxiix muslim ayadana waa kii nabiga calayh salaatu wasalaam intuu jaabir marka hore la galay kadibna jabaar baa imaaday ibnu sakhr markii ay labadooda xagga galeen buu nabiga calayh salaam gadaal u riixay gadaal bay marka nabiga kaga hagaageen sala allahu caleyh waaalih wasalam dariiqadaas sidaasa ah marka waa hadyigii nabiga waana sunadii nabiga sala allahu caleyh waaalih wasalam wain xadara rijaalun rag hadday soo xaadiraan goobtii salaada iyo wa caruur iyo wa nisaa'un haween taqadama arijaalu raggii baa horay mari uma sibyaanu dhalinyaradii caruurtii baa ku xigi uma nisaa haweenkiibaa u dambaynaya haddii marka saddexdaas sinfiba ay isku imaadaan ragga waaweyn baa nabiga kuxigsan jiray alayh salam wuxuu dhihi jiray liyeelinii ulilaxlaam ulilaxlaam minkum wanuha liyeelinii ulilaxlaami minkum wanuha kuwa baaliqiinta ee caqliga leh ee salaada imaamka si fiican usoo xifdin kara ee ka fiirin kara ee salaada sidii u tukanaya soo baran kuwaasa ku xigaya kadib bay deenaa uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dhallinyaro caruurtii baa ku xigta haweenkii marka saas wey haddii markaa safkii ragga uu imaamka ka dambeeyey ay safka buuxin waayaan oo safku wax ka dhiman yahay la dhihi maayo dhallinyaradii gadaalun ha maraan eh safkii bay buuxinayaan safkii bay buuxin baynamaa haddii raggii markii la helay safkii uu badhmo haween ay imaadaan aan haweenka lagu buuxinayn haweenka safka lagu buuxin maayo xadiidka hadda marna waan ishaaraynay anas bin maalik iyo wuxuu leeyahay aniga agoonkii nabigaan la tukanaynay islaantii umumulayka la dhihi jirayna oo ayadooda heedna gadaasha keligeed iska taagneed marka hal qofna allah ka dhiga haweenku hadda hal la ahaadaan iyadu mowqifka istaagayaan nabigana calayhi salaatu wasalaam khayru sufuufi arijaali awaluhaa iyo khayru sufuufi nisaa'i aakhiruha marka gadaal bay marwalba jirayaan <clears throat> haddii markaa ay haween badan yihiinna safka dambe haweenkaa sii fiican fain xadara hadduu soo xaadiro rijaalun rag iyo wa sibyaanun caruur iyo wa taqadama rijaalu caruurtii hadday safka buuxiyaan ka waran odayaashii baa la keri waayey safkii hore qabsan waayeen dhalinyaradii baa safkii soo camirtay meelaha qaarkood iskuullada iyo carruurta intii lasoo xareeya safkiiba ay buuxinayan safka horeba buuxin odayaashan amin dambe soo istaagayaan salaadii oo la galay iyo gadaalka imaanayaan ama taxfiidyaha iyo meelahaas kale see la yeelayaa carruurta ma la shabini maya lama shabinayo ayaga hadday u hormaraan safka ayagaa iskale lagama bixinayo laakiin marka hore ee la wada joogo ayay tartiibka kale leeyihiin haddii laakiin salaaddii la aqimay wixii jooga oo raga ayaa lagu camira haba yaryaraadaana ayaa safki buuxinaya taqadama arijaalu uma asibyaanu uma annisaa haddii la wada joogo wa taqifu imaamatu nnisaa'i haweenka imaamkooda islaanta haweenka tujinaysa haweenku istujin karaan dhexdooda imaam isku noqon karaane waxay istaagaysaa wasadahunna wasadahunna dhexdooda istaagi bartankay istaagaysaa caaisha iyo umu salama iyo ummahaat lmuminiin ayaa tujin jiray haweenka dhexdana ka geli jireen marka ayagoo sida raggii oo kale hor istaagi maayaane midda imaamkaa ah, safka bartankiisa geli haweenka dhexdooda ayay ku jirtaa saas wey waa haweenka sunnadooda bikhilaafi rijaal ragga way khilaafsan tahay wayukrahu waxaa la nacaa an yartafica inuu kor noqdo mawqifu limaami imaamka mawqifkiisa meesha uu taagan yahay cala alma'muumi calaa mawqifi lma'muum ma'muumka mawqifkiisa inuu ka koreeya lama rabo inuu imaamkii dabaq fuulo maamuumiinta inay hoos maraan ama meel darkada kore imaamka uu fuulo oo loo dhiso kor u fuulo maamuumiinta inay hoos noqdaan lama ogolo cagsuhu cagsigiisana lama ogolo cagsigiisa waa maxay maamuumiintii baa koreeya imaamkiina waa hooseeya yukrahu waa karaahiya lakin hadday ku tukadaan ama isdixaamka uu keeno ama jamaacadu ay badan tahay masaajidku dabqiya yahay markaas dhib ma laha imaamka hoos buu maraya inta badan ma'muumiintana kor bay mari karaan waxba dhib male laakiin wixii ayna jirin daruuro noocaas iyo xaaje iyo baahi noocaasa ah. inuu imaamku ka sareeyo ma'muumiinta ama ma'muumiinta imaam ka sareeyaan ma banaana xaaladan lasoo reebay oo lasoo istitnooday mooyeene waatan wuxuu leey ilaa an yuriida alimaamu imaamku inuu doonayo mooyeene tacliimahum ma'muumiinta inuu salaada baro oo meeshaa kore wuxuu u inay fiirsadaan buu rabaa siduu nabiga sala allahu aleh waali wasalam uu yeelay mimbarkii buu fuulay salaadii buu ku galay waa akhriyey qiradii waa rukuucay waa ictidaalay sujuuddii markii la gaadhay nazla qahqara wasajada taxta almimbar markaa nabig alay slm dhihi jiray lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii inaad igu dayataan oo salaad iga barataan ayaan saa u yeelay marka haddii litacliim iyo barid darteed ay tahay si meel fog looga fiirsado wax dhibaataa ah malaha ila an yuriida alimaamu tacliimahum tacliim almaamuumiin afcaala salaati salaadda afcaasheeda inuu bari rabo mooyeene aw amase yakuuna almaamuumu maamuumkuna isagana kor meel koro wuu fuli karaa inuu xaaladda waayo ayadoon xaaladiisa oo an yakuuna aw yakuuna almaamuumu inuu yahay muballiqan mid gaadhsiinaya can ilimaami can tanaqulaati alimaami wa takbiiraatihi imaamka iyo eh, maaratay eh, gedgedigiisa iyo takbiirtiisa iyo inuu dadka gaadhsiinayo fa yundabu marka waa la sunneeyaa hadduu muballiq yahay oo uu takbiirta iyo e, uu gaarsiinayo dadka inuu meel koro oo laga arkaayo uu fuulo iyadoon dhibaato ma laha masjidunabawi iyo hadda masjiduxaraam iyo saas weyaan dadka muaadimiinta meel kore oo loo sameeyey fuulaan oo ay e, waa karaahiye waa la yidhi laakiin haddii masjid un ay ku wada jiraan haba kala koreeyaane dhibaato ma salaada waa ansaxaysaa waasaxaysaa wuxuu leeya laakiin istidraagan waa kan oo in markaa yugrahdaas taxriimay taa salaada ay buraysa macnaha inaynan ahayn haddii masjid ay ku wada jiraan haba kala koreeyaane hadday isku toosan yihiin inay salaadu ay bannaan tahay oo laisku xidhan karo oo ay ansaxaysuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi laakiin ha yeeshee in kaanaa hadday yihiin kaanaa imaamkii imaamumkii fii hayri masjidin ah, meelaan masaajid ahayn tan hadda waa hayr masjid wey in kaanaa hadday yihiin fii hayri masjidin meelaan masaajid ahayn ayay ku tukanayaan xaaladaasna way jirtaayoo midkood baa koreeya wajaba waxaa waajibaya an yuxaadiya alasfaru midka hoose inuu qaabilo alaclaa midka sare bibacdi badanihi badankiisa qaar kamida inuu qaabiliyo ayaa la rabaa oo waajib ah bisharti ictidaali lkhilqa abuurkiisa haduu caadi yahay shardigaasna la helo oo abuurkiisa uu caadi yahay ka hoose ka kore inuu ku toosaa la rabaa hadduu imaamka kaa koreeyo maamuumkana uu hooseeyo ama cagsi ay jirto midka hoose iyo ka kore waa inay isku toosan yihiin w manaa bixayid hadduu midka hoose kor loo dhaqaaqo oo kor loo qaado lugaha midka kore uu ku toosayo haddii xaalad ictidaalulkhilqa oo abuurka uu caadi yahay oo qofka abuurkiisa uu hagaagsan yahay ay tahay saas wey isu toosaan laakiin in kaanaa fii hayri masjidin masaajid meelaan hadi ku tukanayaan imaamkii maamuumka inay kala koreeyaan wajaba waxaa waajibaya ah an yuxaadiya alasfalu an yuqaabila alasfal midka hoose inuu qaabilo alaclaa midka sare bibacdi badanihi badankiisa qaar ka mida inuu qaabiliyo ku toosan yahay bisharti ictidaali lkhilqati khilqada iyo abuurkuna ay caadi tahay oo wax maaragtay eh, eh, khilaafsan aynan ahayn caadada oo caadi yani qof abuurkiisu caadi yahay uu yahay qofka hoose ka kore inuu ku toosi karo macnaha saas wey waman lam yajid fi safi masalo kaluu bilaabay qofkii safki intuu imaaday wuxuu sufuuftii la qabsaday imaaday meel ka gala waayey see yeelayaa wuxuu leeya waman lam yajid qofkaan helin fi safi safkii furjatan ninkaan safkii furjo ka helin wasca yani meeluu ka galo meeluu wasco waasacaho deeqdo ayuu waayey axrama salaadii buu geli oo xarmani uma kadib markuu salaada galo yajuru linafsihi naftiisa wuxuu usoo jiidayaa waaxidan qof min asafi safka ku jira liyaqifa inuu la istaago macahu midkan dambe gadmaciisa oo uu safka la galo oo munfarad khalfi saf baa lasku haya qofka salaada sufuufta gadaasheeda salaad ku gala laa salaata limunfaradi khalfi saf sunanka kusoo arooray xadiidkii waasila binu macbad asaguna nin buu arkay nabiga alayh salaam gadaal ku tukanaya keligiis ka tukanayo markaasu wuxuu amray icaadatu salaad inuu salaada soo celiyo xadiistaasi marka waxay leeyihiin culammada qaar ka mid a in qofkaasi salaadiisiiba ayba burayso waxba ayna ka ansixayn keligii hadduu tukado uu safkii gadaal ka taagayin see la yeelaya wuxuu samaynayaa qof buu soo jiidanayaa safka la galo qof buu soo jiidanayaa safka la galo haddii qofkaas uu soo jiidayo sufuuf kale iyo jamaaco kale oo laba iyo ka badana uu la safanayo haddii laakiin laba qof base ay yihiin oo imaamka ay daba taagan yihiin meeshii imaamkii gadaashiisaana labadiiba ay buuxiyeen hal qof baan soo jiidan ma socon karto haddaa soo jiidaysa kii kale wuxuu noqon hal qof buu noqon isagana isagana hal qof buu noqonaya marka in la soo jiido markaas ma aha laakiin waxaa xoog badan in qofka asaga ah hadduu soo jiido qofka walow jamaacaba ha ahaadaano sufuuf badanba ahaadaane ee uu qof soo bixiyo waxaa ka dhalanaysa iyadoo laftirkeeda sufkii la kala gooyey man qaaca safan qaacahu llah waa soo gelay safkii baa kala go-ay oo qof baa soo bixinaysa mesha waa banaan tahay marka laba xaalo inaad tiraahdo qofka asaga ah sufuuftii buu dhex jeexeeya imaamkiibuu garab istaagi taa ayadaa waa banaan tahay oo imaamkiibu la safanaya waxaa kale haddii kale la waayo salaada waa gelaya salaadiisna waa saxaysaa amaa xadiista ayada ee qofka gadaashiisa saf ku tukaday safkii salaadiisa waa burtay iyo xadiis waa la daciifiyey xadiis saxiixayn hadduu xataa sugnaado xadiiska saxiixayn abubakrata binu naafic ayaa ka asaxsan oo intuu salaadii oo lagu jira imaaday wuxuu la rukuucsan yahay uu salaadii galay asagoo safkiiba soo gaarinba kadib nabiga caleyh salaatu wasalaam waa kii ku yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud salaadaada macnaha allah kuu ziyaado dadaalkii laakiin ha u noqonin ama laa tucid salaataka labadaba waa lagu fasirahay marka nabiga inuu soo celiyo salaadii uu kalfa saf uu ku galay muunan amrin nabiga sala allah aleh wasalam salaadii marka waa asaxday salaadii waa asaxday ayib wayundabu waxaa la suneeyaa laakiin isaga musanifku wuxuu leeyahay qof buu soo jiidanayaa liyaqifa macahu inuu la istaago shuruud bayna u shardiyaan shuruud bay u shardiyaan naam taa haddaan sheegnay ka mid wayundabu waxaa la sunneeyaa lidalika almajruur midkaa la soo jiidayo inuu isgariijinine musaacadatuhu inuu saacideeyo oo u kaalmeeyo oo soo raaco qof baa la soo jiiday qofkaad soo jiidanaysa horta qofkaas ku halaynayso oo taqaano oo kuu tanaasul inuu yahay baa iska roon waxaa laga yaaba dadka qaarde haddaaba u dhawaato oo taabato inuu maaragtay eh, eh, kula dagaalo ama dhibku gaarsiiyo ama dhici karta ama una fahansanayn marka qof aad taqaano inuu yahay laakiin kii lasoo jiiday waxaa la farayaa inuu ku saacideeyo ah, oo uu safka la galo saasaa fiican walow taqadama hadduu horay maro caqibu lma'muumi maamuumka mawqifka uu taagan yahay caqibka hadda waxaa la wadaa ciribta iyo meesha uu taagan yahay la wadaa meesha uu maamuumka taagnaa hadduu ka hormaro calaa caqibi limaami imaamka meeshuu taagnaa maamuumkii baaba horeeyaba lam tasix salaatuhu lam tasix salaatuhu salaadiis ma ansaxayso salaadiis ma ansaxayso maxaa yeelay iqtidaa iyo dayashadii baa meesha ka baxday qof aan aadan ka dambaynin oo aadan ku dayanaynin ba haddana ku xiratay salaadii marka salaadaada ma asixayso inamaa jucila imaam liyutama bihi laga dambeeya la rabaa wmata اجtamaca اlimaamu wاlmaamuumu fii masjidin saxa اqtidaa dhowr mas'ala ayuu marka musanifka ka hadlayaa oo maamuumiintii iyo imaamkii ay xaalado ku kala sugan yihiin masaajid bay ku wada tukanayaan may meel banaanay ku wada tukanayaan maye midna masaajid buu ku jiraa midna banaankiibuu ku tukanayaa may aheed dhisbaa udhexayso imaamkiiyo maamuumka dhisbaa udhexaysa ilaa afar mas'aluu soo wadaa sida marka loo kala xalinayo afartaa mas'ala masalada koowaad wuxuu ku yidhi wamata ijtamaca alimaamu imaamkii iyo markay kulmaan walma'muumu mamuumkii fii masjidin masaajid bay ku kulmeen ay ku wada tukanayaan saxa aliqtidaau kolba haddii masjid ku wada jiraan saxa waxaa saxay aliqtidaau dayasho mutlaqanba mamuumkaas imaamkiisa waa ku dayan karaa muطlaqan wuxuu u wadaa ama ha u dhowaado ama ha ka fogaado ama ha arka ama yuuna arkin inuu la socon karo intiqaalaadkii ama uu arkaayo ama uu maqlaayo imaamka sawdkiisii ubaa shardi ah, ah hadduunu arkaynin laakiin maqlaayo waa ku filan tahay hadduu ka fog yahay dhibaato ma laha kolba haddii masjidku wada jiraan waa masalada koobaad wuxuu ku yidhi wamata ijtamaca alimaamu waalmaamuum imaamkii iyo maamuumkii kol hadday kulmaan fii masjidin masaajid ay ku wada kulmaan oo ay ku wada tukanayaan saxal iqtidaau dayashadii iyo ku-xirashadii waa asaxday imaamka lagu xidho muطlaqan xaalan la kala qaadqaadaynin wain tabaacadaa walow tabaacadaa muطlaqa tiwaatan tan yuu idlaaqaya haba kala fogaadaano aw mase ikhtalafa walow ikhtalafa haba iskhilaafo albinaaw dhismada dhismada haba iskhilaaftee oo masjidka laftigiisii baa dhismadiisa kala koreeya saa soo wade milu an yaqifa inuu istaagaaba ikhtilaafka kamida axaduhumaa imaamkii imaamumki midkood fi sadxi meesha koree saanqaafka ah walaakharu midka kalena fii biirin buu ku jiraa fi masjid masaajid ku jira masaajidka yani meel god oo masaajid kamida ayuu ku tukanaya midna kor buu saaran yahay soo masjidka un ku wada jiraan dhibaato ma laha dhibaato ma laha haba kala fogaadaano binihii iyo dhismada ha iskhilaafto mid sadxi ha saarada midna meel hoose ha saara ku jiro kolba haddii masaajid ku jira waa isku dayan karaan wain uqliqa baabusadxi walow uqliqa haba la xidho baabu sadxi sadxigaa iyo saanqaafkaasi jaraanjartii laga fuulayay ee isku xidhaysay hoosta iyo sadxiga iyo dhulka isku xidhaysay haba la xidhe kole dee masaajid wada jiraan inay isku furan yihiin ama meel la furo ama imkaaniyatulmuruur ina utegi karta iyo shardi maahe masjidka aad ku jirtaa xukunka wada camimaya wain uqliqa baabulsadxi saanqaafkaas iyo abaqa kore oo kale albaabkiisa haba xidhnaada isku xidhaya isaga iyo qofka hoose laakiin yushtarad marka la leeyahay labadaas qof ee mutabaayinka ee kala fog ee ama kala koreeya ama kala fog way isku xidhan karaan masjid ba hadday ku jiraan marka laleeyahay shuruud bay leedahayoo yushtaradu waxaa la shardiyaa alcilmu inuu og yahay qofka maamuumka biintiqaalaati alimaami imaamka dhaqdhaqaaqiisa imaamka guurguurkiisa uu gurguraya min rukuucin ilaa sujuudi min sujuurukuucda markuu hoobanayo inuu rukuuc u hoobto waa inuu ogyahay ama sawdkiiba wuu maqlayaa ama mudhaantiibu arkayaa cilmigaasaa shardiga inuu rukuucay inuu sujuuday inuu ictidaalay inuu istaagay arrimaha waa inuu ogyahay laakiin yushtaradu waxaa la shardiyaa xaaladaas tabaacudka kale fogaanshaha ama e, iskhilaafka binaha iyo dhismaha yushtaradu waxaa la shardiyaa alcilmu ogaansho biintiqaalaati alimaam imaamka guurguurkiisa la ogyahay see lagu ogaani ima bimushaahadatihi in la arkaayaba ow amase samaacin mubaliqin qof mubaliqahoo sawdka gaadhsiinaya kuwa aan arkina fog maqalkiisii imaamka adiga ma maqashid ama waad maqashaa sax wey haddaadan maqlaynin muballiq baa ku gaarsiinaya haddaadan sawdkiisana maqlaynin bidhaantiisana aan arkaynin kala fogaashahaasi waxay keenaysaa kala goobay keeniya oo salaadaas iskuma xidhan kartaan lamaba ogaan karta si uu tukanaye marka waxaa shardi inaad og tahay ama iman bimushaahadati in arkayso oo amase samaaci mubaliqin mid gaarsiinayo maqalkiisa oo sawtkiisa sawt mubaliq samaac sawti mubaliqin wey wlmasaajidu almutalaasiqa almasaajidu masaajida almutalaasiqa isku dhegan almutanaafida iskuna furan ka masjidin waaxidin hal masjid wey dhowr masjid baa laisku dhadhajiyey isku dhadhagan oo isku dhadhagan laakiin waxay isku furan yihin abaabahoodii iyo dariishadahoodii waxoodaba isku furan oo isku furan yihiin ka masjidin waaxidin wey kaa hadduu salaada galo kuwan kale waa ku xidhan karaan kor baadii masaajidda isku dhadhagan tahay <clears throat> oo iskuna furan tahay walow kaana fii hayri masalada waa masalada koobaad masalada koobaad weeyaan oo imaamkii iyo maamuumkii masjid bay ku jiraan masaajidka ay ku wada tukanayaan haba kala fogaadaano ama haba kala koreeyaano waa ka xukmi masjid waaxid weyaan waa isla tukan karaan masalada koobaad masalada labaad waa tan wuxuu ku yidhi walow kaana imaamkii iyo maamuumkii way taniyadu imaamkii iyo dadka ku daba xidhanayay hadday ahaadaan fii hayri masjidin masaajid meelaan ahayn midda hore masaajid bay ku wada tukanayeen meelaan masjid ahayn bay ku tukanayaan fii fadaain bay ku tukanayaan meel iska furan ka saxraayin oo kale banaan ow beytin guri ah, meel guri oo ardaagiis banaankiis uu furan yahay ah, baloodkii bay iskaga wada tukanayaan guri baloodkiis waasicin waasica guri waasica ama hool weyn ayay iskaga tukanayaan saxa waxaa saxaya iqtidaau lma'muumi ma'muumku inuu ku daydo ku xidho bilimaami imaamka in lam yazid haduuna ziyaadin maa baynahumaa imaamka iyo maamuumka inta udhaxeeya calaa alaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiban suura dhoweyn taxdiid meehe haddii ama laba ku darto diraaci dhib ma laha wa saddex boqol hadday ka badnaato fogaansho oo faaxish ka fogaato falaa falaa ku dayanu maayo haddii masaajid aad ku tukanaysa imaamka waxba looma shardiyayna masaafo inay dhexayso sida afdalka waxa wey imaamkaas saddex diraac inaad udhexayso sufuufta o dhan safkan iyo safkan kalena saddex diraac ayaa afdala laakiin waxba shardi maahayn laakiin haddii ay tahay meelaan masjid ahayn imaamka aad ka xiranayso eed banaankaas kaga xiranayso waa inuu ayna ka ziyaadin inta uu kuu jiro saddex boqoloo diraac inuu ka badanin saddex boqoloo diraac wixii ka badan oo faaxisha oo ilaa toban ku dara ama labaatan diraac kusii dara konton diraac ay noqoto markaasi kuma dayin karto qofka imaam kuma noqon karo saas wey macnaha marka waa iska curfiga ayay kasoo qaateen ama waxay leeyihin salaatulkhoofka iyo intuu u jiri jiray nabiga calayh salaam sufuufta iyo uu qaarka waardiyaha iyo kuwa kale iyo ay isku jiri jireen iyo e, cadow intay ka fogaan jireen iyo sahmiga e, haddii lasoo garay inta uu kuusoo gaari karo sahmulcarabna saddex boqoloo diraac meelahaas ma dhaafi jir wax noocaas ahay kasoo qaateen wallahu aclam naam marka eh, saddex boqol wixii ku jooga yaa taqriib yaa qariib la dhaha isku dhow wixii kasii badan saddex boqolla baciid weeye marka saasuu ka wadaa walow kaana fii kayri masjidin fii fadaain ka saxraain oo beytin guri waasicin saxa waxaa saxaya iqtidaau lmaamuum inuu ku xidho oo ku daydo bilimaam imaamka banaan bay ku wada tukanayaan in lam yazid haduuna ziyaadinse shardi wey <clears throat> maa baynahumaa inta udhexaysa imaamka iyo maamuumka calaa alaaimiati diraac saddex boqoloo diraac haddayna ka badanin taqriiban suur dhaweyn wailaa haddii saddex boqol ay ka badato oy ka ziyaado oo ziyaadadana ziyaada taqriibi maahe waa ziyaada faaxisha oo in badan weeyaan falaa laa yaqtadi kuma dayanayo oo tasix ma ansixayso walow sallaa khalfahu sufuufun ictibarat iladrucu bayna kuli safin safka imaamka ku xiga iyo imaamka waa in saddex boqol ka badan aynan aynan dhanayn saddex boqol iyo wixii ka yar waa ina isku jiraan sufuuftaasi isaga ayagaa iyo safka ka dambeeyana ayaguna intaasaa loo xisaabi intaasaa loo xisaabi intaa ka badan hadduu safka safkii hore haddaad ka dambayso intaa ka badan ka dambayso saddex boqol ka badan ayaduna faaxish weeyaana lama ogolo wuxuu yidhi walow sallaa khalfahu <clears throat> hadduu gadaashiisa yani imaamkaasi ka ku xidhanaya maamuumka gadaashiisa walow sallaa khalfahu khalfa alimaami sufuufun hal saf meehe sufuuf ayaa ka dambaysa uctubirat aladrucu ah, dhudhumadaas waa la ictibaarayaa waa la xisaabi bayna kuli safin saf kulligiis inta udheaysa saf kasta inta udhexeeya alladii qudaamahu midka ka horeeya bayna kuli safin bayna kuli safin wasafi aladii qudaamahu saasaa fiican ildho saasaa qoran soosaa eh, ma qorno nusakda qaar saasaa qoraysaa anigu wayar khalda wuxuu leeyahay uctibarat aladruucu bayna kuli safi aladii qudaamahu marka wuxuu leey walow sallaa khalfahu hadduu ku daba tukado imaamka gadaashiisa sufuufmaa ku daba tukanaya uctubirat اladruc ha dhudhumadii ayaga ahaayeen soo sheegnay meeqay ahaayeen saddex boqol saddexdii boqol baa la ictibaari yaa loo ictibaari bayna kuli safin saf kasta iyo safuladii iyo safka qudaamo ka horeeya saf kasta iyo safka ka horeeya saddex boqol waa inan ayana ka badanin imaamkii iyo safka ku xigan saddex boqol waa inan ka badanin haddii fadaa iyo banaan lagu tukanayo wey wain balaqa hadduu gaadho main balaqa walow balaqa maa bayna alakhiiri walimaam amyaal wain balaqa haba gaadho maa bayna alakhiiri safka u dambeeya iyo walimaami imaamkii inta udhexaysa amyaalun intaas oo mayl haba udhexayse marka imaamka iyo safka u dambeeya lama ictibaarayo waxaa la fiirini saf kasta iyo safka ka horeeya ayaa la fiirin hadduu imaamkii intaas meel kun diraacu ka horeeyo laakiin adiga aad ka tirsanayso safka aad ku jirta safka ka horeeya saddex boqoloo diraacuna ka badnayn sax aliqtidaaw ah, waad ku digan kartaa imaamkaas amyaalbaa ka horeeye amyaalbaa ka horeeye wain balaqa haba gaaro maa bayna alakhiiri safka u dambeeya iyo walimaami imaamkii amyaalun maylyaal sawaaun waxaa isku mida xaala hateedo oo bateedya oo ha kala manciyo baynahumaa labadan saf naarun dab ha kala manciyo ow amase baxrun bad ama webi kaasoo yuxwijuu u baahanaya ilaa sibaaxatin dabaal yani adiga iyo safka kale waxaa ini dhexeeya dab baa ini ama waxaa ini dhexeeya webi iyo biyaa inali dhexeeya ama waxaa ini dhexeeya wado la maraayo ama aan la maraynin arrimahaasoo dhan ma kala teedayso safkaa inaad isku xidhantihiin ma kala teedayso safka iyo imaamkaasi webiga ay kala dhex mareen ama biyaha kala dhex mambada kala dhex mareen ama dabka ay kala dhex mareen inay kala teedayso leannahu xaa'il laguma ictibaaro biyaha iyo wadooyinka iyo dabka iyo laa yuctabaru xaa'ilan wixii dhismo ah oo inaad gaadho ama aad marto ama aad wax ka aragto kaa reebayo kaasaa xaa'il lagu ictibaaraa xagga salaadaha marka laga hadlaayo wain balaqa maa bayna alakhiiri walimaam amyaalun sawaan waxaa isku mida ah oo sufuuftu haba kala fogaatee ay isku xilan karaan imaamka baa ka fogaatid saddex boqol baa ka fogaanin xaala ha kala manciyo baynahumaa sufuufta ayaga dhexdooda naaru dab oo mase baxrun bad badaasoo yuxuuju ilaa sabax u baahan dabaal oo mase shaaricun wado iyo jid madruuqin la qaado amla amayaan la qaadin jid baa idin dhexeeya la maraayo dadka maraya ama lama maraayaba waxba dhibaato male kol haddii adiga iyo imaamkii aan saddex boqol ayna ka badnayn masaafadaas hayrulmasjid maka lagu jira wey masaajid aan lagu jirin ama ma imaamkii saddex boqol ka badan weeyaane safka adiga kugu xiga imaamka saddex boqol ka soo tirsaday ayaa adigana saddex boqol ka badan aana dhannayn oo saddex boqol ka yar bay kuu jiraan waxba dhibaato male waxaan ku kala teedaya ama dabka ama muxuuha ah, biyaha ama jidka waxba mancinayaan waxba mancinayaan taana masalada labaad weeyaan <clears throat> walow waqafa kulu minhumaa fii binaa'in ka baytayni tanna waa masalada saddexaad masalada saddexaad weeyaan masalada hore masaajid baa lagu jiray tan kale waxaa weeyaan banaan baa la wada joogaa imaamkii iyo taas imaamka markay masaajid ku jirtaan masaafo kastaba u jir imaamkaada waa ku xihan kartaan masaajid baa ku jirtaan haddaad banaan aad joogtaanna waxaa weeyaan saddex boqol oo diraac waa inayna ka badnayn adiga imaamka imaamka safka ku xigaya safka kale saddex boqol iyo hakada walow amyaalba ka u dambeeya haba ka fogaade intaasa kusoo maray waxyaalaha xawaaisha kale aan kala teedayna waan soo marrayoo dabka iyo waxyaalaha lamidka inaan waxba xayla aynan ahayn waxba kale mancinaynin masale saddexaad ayaduna waa tan wuxuu ku yidhi walow waqafa hadduu istaago kullun mid kasta oo minhumaa imaamkii iyo maamuumkii kamida fii binaa'in dhismow ku jiraa ka baytayn laba guri oo kale maanta masaajidna kuma jirtaan banaanna ma joogtaan laba guri kula jirtaan imaamkana meeshan ku jiraa gurigan maamuumkana guri kale ku jiraa laba dhismay ku kala jiraan ka baytayn aw mase axaduhumaa labadoodii imaamkii maamuumkii midkood fii saxnin fii saxnin ku jira <clears throat> meel barxada saxanku waa barxadda guriga barxadiisii iyo barxadda waxaa la saxan la yidhahdaa ayuu taagan yahay walaakhiru midkii kalena fii sufatin buu ku jiraa ardaaga meesha ardaaga la dhaho ama gosada iyo gaar loo xidho ee waxaa la dhaha ama xoogow daashdaash iyo korka laga dhisa ayaa waxaa la dhaha sufa wa minhu asxaabu sufa saxaabada nabiga alay slam kuwa dhihi asxaabu sufa jirtay meel yaro u qowlada oo korka korena oga yardadan ayay ku jiri jireen marka midkood wuxuu ku jiraa daarta ama guriga barxadiisii buu joogaa midna meel meeshan hodaasha ayuu ku jiraa nacam sufadaasoo min daarin daar xaggeed ka ahaatay ah, oo mase khaanin aanka aanku macaani bu le lakin funduqa iyo meelaha hoteelada waa la yidhahdaa funduqa iyo hotel banaankiisii iyo eh, mxua barxadiisii ayuu mid taagan yahay aw madarasatin sufatin madarasatin aw saxrin madarasa madarasada barxadeedii ayuu midba taagan yahay fa xukmuhu dadka noocaasee mutabaayin binaa dhismadooda ay kala tagsan tahay oo laba dhismaba ku kala jira ama midna wxuu ku jiraa ardaaga midna wxuu ku jiraa eh, barxadii ku jiraa fa xukmuhu xukmu lfadaai banaan markii lagu tukanayo xukunkiisii wey marka banaan lagu tukanayo mar dhaba soo marray masalada labaad beeheed haddii imaamka iyo maamuunka ay banaan ku tukanayaan maxaan soo nidhi waxaan loo shardiyaa saddex boqoloo diraac inaan imaam ka korayn taan baa shardiga soo ma haddii waxaa lamida laba dhismaad ku kala jirtaan fa xukmu lfadaa'i banaanka warkii lagu tukanaayo la xugun tahayo bialaaamia adrucin ayna ka badnaan bishardin laakiin waxaa la shardinayaa allaa yaxuula inuuna kala teedin oo kala mancinin maa yamnacu listidraaq socodka iyo isku maridda wax mancinaya ka shubaakin oo kale oo adii iyo ninkan dhismada ini dhexaysa dariishad baa ini dhexaysa dariishadda waxbaad ka arki kartaa laakiin maritaan inaad dhex marto ood meeshaa tagto kuma suuroobi karto waa inayna taa dhicin aw iru'ya wax maarata istidraaq maahee araggiiba wax juudin lasoo laabay oo kale marka laba dhis bay ku kala jiraan laakiin waa inay suuroobi karta inay isku tagaan ama ay suuroobi karta inay is arkaan wixii isku marid inay isku maraan oo isku tagaan mancinaya sida shabaako oo kale ama araggiiba mancinaya sida albaab la celiyey oo kale taas waxaa weeyaan waxay mancinaysaa iqtidiyii dayashadii ayay mancinaysaa hayrulmasjid baa la joogaa laakiin kala dhis baa lagu jiraa waa in labada dhisba marka meel iskaga furan yihiin buu ka wadaa saas ka wadaa waqiila waxaa la yidhi in kaana qiilada raaficidi waa soo marre silsilada hore waa tii nawowi waqiilada marka raafici baa wata in kaana binaau lma'muum dhismadiisu hadday tahay can yamiinihi imaamka midigtiisa hadday ku taallo oo ninkan ma'muumkaa salaada ku jira imaamku xiro rabo ma'muumka midigtiisu dhismo ku jira ku taallo ayuu ku jiraa aw mase shimaalihi shimaaliilimaam imaamka bidixiisa dhismaa ayuu ma'muumka ku jiraa wajaba alitisaalu markaa waxaa waajiba inay xiriiraan sufuuftii bixayu meel laa yabqaa uunan baaqi noqonaynin maa qadar yasacu u waasa noqda waaqifan qadra waaqifin qof istaaga wax u waasa noqda macnaha wuxuu ka wadaa haddii dhismaa udhexaysa qiilka wuxuu leeyaha dhismaa udhexaysa imaamkii mamuumkii oo midig buu kaga toosan yahay ama bidix buu kaga toosan yahay waa in dhaxdooda ay sufuuf jiraan sufuuf waa jiraan marka kanna xaqu ka soo saftay dhinaca imaamkana dad baa ka soo saftay ama imaamkiibaaba ku soo dhow derbigii udhexeeyey marka waa inay saa iskugu dhowaadaan qadar oo qof kale uuna meesha soo geli karin intaa waa inay marka isku soo dhowaadaan xaayilkaasaa jira laakiin waa isku dhow yihiin bixayu laa yabqaa maa yascu waaqif qof taagan wax u waasa noqon karin intaa waa inay iskaga dhowaadaan taasuu ku leeyahy wa qiila waxaa la yidhi in kaana hadduu aha adow binaau lmaamuumi maamuumka biniha uu ku jira dhismada uu ku jira can yamiini imaamka midigtiisa aw shimaalihi bidixda imaamka uu dhismada kaga jira mamuumkii wajaba litisaalu inay sufuufta xidhiidhaa waajiba baxaytu bay xidhiidhaysaa qadar iyo xaalad laa yabqaa uunan baaqi noqonayno haraynin maa qadar yasacu u waasa noqdo waaqifan qof istaaga qof istaaga inaan ku filleen intaa waa ina iskaga dhawaadaan binahaas baa jireen isku soo dhawaadaan macnaha saas wain kaana khalfahu wajaba an laa yaziida calaa alaaati adrucin wain kaana khalfah in kaana albinaaw dhismaa lagu kala jiraa dhismada hadii lagu kala jiro oo midig iyo bidixuu ka jiro waa inay isku dhowaadaan qadar oo qof kale uu meesha geli karin ay iska dhowaadaan maanta dhismay ku kala jiraan laakiin imaamku maamuumku dhismada uu ku jiro imaamka gadaashiisa wey bidigtiisana ma aha bidixiisana maaha see la yeeli waa inuu u dhowaado ilaa saddex diraac saddex dhodhon intii ahayd intaa waa inuu marka imaamka u jirsado wain kaana khalfahu khalfa alimaam hadduu yahay wajaba waxaa waajiba anlaa yaziid inuu ka ziyaadin intuu ka foge calaa alaaati adruucin saddex dhodhon ah walow waqafa alimaamu waa masalada u dambeysay afaraad wey masaladii koobaad maxay ahayd masjid bay ku wada jireen masalada labaad maxay ahayd banaan bay wada joogeen masalada saddexaad maxay ahayd dhismay ku kala jiraan dhismay ku kala jiraan in walba dhismo gaar uu samaysto ku jiraa masalada saddexaad wuxuu leeya walow waqafa alimaamu imaamkii wuxuu ku taagan yahay fi lmasjidi masaajid gudihiis walmaamuumu maamuumkuna fii fadaain banaan aa kala tageen imaamku masaajid ku jira maamuumkina banaan meeshaasu kaga xidhay mutasilin bihi fadahaas iyo banaankaasna mutasilin wuxuu la xidhiidhaa bihi bilmasjidi masaajid ku xidhiidhaa raxmadii masaajidkii iyo barandadii masaajidkii iyo banaankiisii uu masaajidka lahaa iyo dayrkiisii buu ka mid yahay banaankan banaan iska suuqa ah maaha walmamuumi fi fadaa'in mutasilin la xidhiidha bihi bilmasjid saxa waa saxayaa imaamkii masaajid ku jira ayaa daahir banaanka ga xidhatay ila waa sixi shardise shardigii waxaa loo shardinayaa markay banaan ku tukanayeen shardigii ahaa in lam yazid hadduuna ziyaadin maa baynahu maamuumka iyo maa baynahu asaga iyo wa bayna aakhiri masaajidka aakhirkiisa safka ku tukanaya iyo qofkaa banaan ku tukanaya calaa alaaamiati diraacin diraacin saddex boqol oo dhudhun waa inaynan ka badan waa inaynan ka badanin masaajidkii baa buuxsamay markaasaad banaan ku tukatay masaajid kamid ahayn oo masaajidka laakiin raacsan safka u dambeeya ee masaajidka ku jira iyo adiga saddex boqol waynan ka badnaan oo diraac sidii markii fadaha aad banaanka wada tukanayseen oo kale in lam yaziid hadduuna ziyaadin maa baynahu asaga iyo wa bayna aakhirilmasjidi aakhiri safilmasjid aakhiri safi fi lmasjidi eh, eh, eh, masaajidka safka ugu dambeeyey iyo qofka banaanka ku tukanaya inta udhexaysa inuuna ka ziyaadin baa shardiga calaa alaaimiati daraacin aw diraacin saddex boqol oo diraac walam yaxul shardi kalena waa kan walam yaxul waa inuuna kala mancinin xaa inuu wax mancinayana wax oo xaajiz ah oo xijaaba oo kala mancinaya waa inuusan jirin banaan baad ku tukanaysaa masaajidkii iyo adiga wayna kala xidhnayn milu an yaqifa qubaalat albaabi maxaa la rabaa waxaa la rabaa an yaqifa inuu istaago qubaalat albaab albaabka qaabilkiisa waa inuu istaago wahuwa albaabkuna maftuuxun uu furan yahay abaabkan waa inuu maftuuxu la furan yahay isagana uu ku toosan yahay saasaa la rabaa faidaa saxad marka hadday asaxdo lihaadaa midkan albaabka ku toosan salaadiisa hadday asaxdo oo shardigii laga rabay oo ah inuu albaabka qaabilo albaabkuna furan yahay haddii la helo saxad waxaa asaxaysaa liman khalfahu qofka ka dambeeyana ka ka dambeeya isaga uu xagga albaabka ka xigana kan fiirida uu fiirinaya fiira u ah oo umase itasala bihi kala xidhiire yacnaha dhinacan kala xidhiidha wain kharajuu kuwan la xidhiidha haba ka baxaano can qubaalati albaabi albaabka qaabilkiisa baa ka baxaane yani wuxuu ku leeyahay qofkan banaanka masaajidka ku tukanayo waxaa shardiga kow xagga masaafada marka laga hadlaayo saddex boqoloo masaafo waa inuuna ka badneen masjidka safka ugu dambeeya iyo asaga banaanka taagan inta udhexaysa saddex boqol waa inayna ka badnaanin shardiga koobaad shardiga labaad wax kala teedayo oo kala mancinaya asagii masaajidkii iyo imaamkii iyo dadka ka horreeyay waa inaysan jirin oo waase waa inuu albaabka uu furan yahay kuna qaabishan yahay baabka inuu qaabishan yahay haddii marka qofka noocaasa ee banaan ku tukanaya saddex boqoloo bilaa ka yar ee albaabkiina u furan yahay salaadiisa maxaan ku xukunay waa ansaxday soo maaha kol haddii asagaa ansaxdo wixii kale oo ka dambeeyana asagay taabic u yihiin asagay taabic u yihiin waxaaba taabiciinwax ku ka dambeeya liman khalfahu waxaa lamida iyaduna kuwa kama dambeeyaane safka kula jira laakiin albaabkii dhaafay kana se albaab ku toosanay soo maa safkii baa dheeraaday safkii marka dhinaciisaas albaab toosan kuma toosna albaabkii dhinac buu ka maray xaggu ka maray waxay raacsan yihin mid kana u fiirinaya kan u fiirinaya ugu toosan ee salaadii ayaa saxday kanay la saf yihiinoo kanaa u xumbaaraya marka wuxuu ku yidhi faidaa asaxad hadday asaxdo lihaadaa midkan haadada waa kee waa midkan qubaalat almasjid qaabilay qubaalat albaab albaabkiisana uu maftuuxa yahay salaadiisa ma asixin mise ma asixin saxad waa saxday soo maaha hadday asagii waa saxday saxad waxay u asaxday liman khalfahu kuwa ka dambeeyana oo mase kama dambeeyaan itasala bihi midkaa la xiriira oo safka kula jira wa in kharajuu kuwa safka kula jira haba ka baxaano can qubaalati albaabi albaabka qaabilkiisii haddii dee kan albaabka intanunbu kaga toosnaay kuwan kale ee safka ku jira albaabay qaabishan yihiin ma qaabishana marka waxba ma yeelisa arrintaas ku leey waxba ma yeelisa ah, kanuu ilan raacsan yahay kanuu intiqaalkiisii iyo eh, holihiisa la soconi fain cadala can ilbaabi albaabkii hadduu ka leexdo albaabkii la yidhi ha qaabilo qofkii banaanka u tukanayay muuna qaabilina waa ka leexday oo mase xaala waxaa kala manciyey jidaarulmasjidi masaajidka jidaarkiisi baa manciyeyba ah, oo isaga eh, iyo masaajidkii jidaar baa udhexeeyaba oo mase shubaakuhu masaajidka darishadiisibaa mancisay <clears throat> oo ku quman ow amase baabuhu albaabkiisibaa ku quman albaabkee almarduudu midkii la soo celiyey wey markuu maftuux ahaa way banaanayd albaabkii waa soo ceshan yahay wain lam yukfal yaana la qufuline waa soo laaban yahay un lam yasixa intaa ma asaxayaan intaa ma asaxayaan ayib afar suura wey afartaa suura ma garanaysaa mise ku xididna ya suurada koobaad maxaa nidhi in la fahmo maa muhima ya masjid baa lagu wada jiraa biduuni shardi weyta ayada banaan baa lagu wada tukanayay maxaa nidhi masaafo unbaa shardi ah waxay ku jiraan laba binaa dhisma laba dhismay ku kala jiraan aya maxaan idhi ya ya banaanka agga masaafada waa agga masaafada xagga kalena haddii uu midig ka yahay ama bidix ka yahay maxaan idhi waa inay isku dhowaadaan itisaal baa shardiya bxayu laa yasicu waaqifan haddii uu ka dambeeyana oo bina laba dhisma kula jiraanna saddex diraac saddex diraac waa inuu imaamka u jirsado markii ay masaajid aan lahayn masalada afaraad maxay ahayd imaamki wuxuu ku jiraa masjid maamuumkiina wuxuu ku jiraa banaanka taa maxaa la shardin xagga masaafada waxaa la shardin shard alfadaa oo ah saddex boqol saddex boqoloo dira lakin saddexda boqol imamka lagamasoo bilaabayo ee waxaa laga bilaabay safka u dambeeya masaajidka ayaa laga bilaabay soo saama marka taas waa mid shardi kuba shardiga labaad waxaa shardi ah. cadamul xayluula wax maanica ah inuusan jirin ya maanica ah inuusan jirin oo albaabkii uu furan yahay qaabishan yahayna ayib asaga waa qaabishan yahay kuwa ka dambeeya ka waran asaga ay ka asaxday bay raacsan yihiin ama maahe waxay ka jiraan midig iyo bidix bay ka jiraan oo ma qaabisha ayadana maxaa la yidhi kaasay waafaqsan yihiin ayib ixtiraas albaabkii waa soo xidhan yahay jidaar baa yaa kala manciyey albaabbaa albaabkii oo yulaqu filim haddi la raba albaab baa xihan yaa soo xihan soo cishan dariishad baa mancisay arrimaha ka warrama lam yasixa marka intaa weeyaan insha allah culays kalama sii jiro baabu alawqaati alatii nuhiya can isalaati fiiha wuxuu ku saabsan yahay alawqaat awqaada allatii awqaaddii nuhiya la nahiyey can isalaati salaad fiiha awqaada salaad la manciyey yani wuxuu ka wadaa asalaatu almutlaqa salaada mutlaqa ah ee wax sababa aan lahayn muqadam iyo muqaarin ama aan lahayn salaadaas ayaa loo jeedaa salaadaha markaa la diidayo shanta waqti waa salaad laysa lahaa sabab salaad mutlaqa waa iska istaagto ina tukato baad shanta waqti lama ogolo naam laba maslo kasoo reebi doonaa salaadaha markaa aan sababta lahayn wey ama haddii sababta ay leedahay sabab muqadim ay leedahay ama sabab muqaarina uu sheegi doonaa mithaaladu noo keeni doonaaye waxba dhimata male waxaan loo ogalin hadday sabab leedahay lakiin sababku uu yahay sabab muakhira asbaabta alasbaab almutaakhira daciifa daciif sabab sabab imaan doonaan u tukanaya markaad leedahay waa u tukan kartaa laakiin awood awqaadii la nahiyey aad ku tukanta ma laha sababtoo ah shaygan mutaakirka sababta mutaakirka ah qad yaxsulu waqad laa yaxsul inuu dhacana waa laga yaaba inuu dhicin waa laga yaaba inuu dhacan waa laga yaaba inuu dhicin waa laga yaaba macnaha waxaad utukanaysaa inaad xarmato cumro ama xaj ayaad utukanaysaa soo ma inaad xarmatona ma dhici karta inaad xarmano wax kale ku helana ma dhici karta ah, wax suuragalow salaad istikaara iyadana sidoo kale salaad istikaarada sabab mutaakira wey wax dambeeya aad u istikaaranaysaa inuu imaadana ma dhici karta marka sabab mutaakir hadday tahay waxay lamid tahay kasalaatl mulaqa salaada mulaqeed ayay lamid tahay laakin sabab mutaqadima ama ah muqaarin hadday tahay misaaladoodu waa imaan doonto salaadaasi sabab kas eh, eh, xaalad kasta shanta wakti ee la reebay waad tukan kartaa waad tukan kartaa dayib shantaas wakti saddex waqti waxay la socdaan zamankay la socdaan oo cinda duluuci shamsi iyo cinda guruubi shamsi iyo cinda alistiwaa waxaa loo xarimay zamankaas ayaa la xarimay labana zaman ma waa ficilu salaad haddaaba salaadii tukato salaad kale laguma ogolo ah, salaad haddaaba tukato salaad kale laguma ogolo oo ficilu salaad baa ku diidaysaba matalan haddoo kale casarka gadaashiisa lama tukan karo ma ina a ma in wati ma waktigan hadda inaad tukanaa la diidaya mise salaada casar ee tukatay baa ku diiday salaada casr baa ku diiday ah, hadda haddaad casar weli tukan suna iska tukan kartaa xilliga waa tukan waa tukan waa tukan waa tukan casar baa dee tukan laakin casrki haddaa la tukato casrkii aad tukatay ma tukatay ha laa salaata bacda alcasr xataa taqruba shamsu ta kalena waa maxay bacda salaati subxi salaada subax baad tukatay salaada subax haddaa tukato wixii ka dambeeya qorax intay soo baxayso cinda duluuci shamsi waa zaman zaman baa loo xarimay liannaha tadlucu bayna qarnay shaydaan zaman baa loo xarimay laakin inta udhaxaysa masaafada waktu salaad way tahay laakin maxaa kaa reebay lificli ka salaad salaad baa samaysay haddaan salaada subax tukan aminkaa soo boodo sunadii baa tukan salaad kaas salaad baad tukan kartaa kadib baad salaad kala iman karta nacam taas ko shantaa wakti markaa waa saddex saddex waa mucallal saddex waa mucallal labana ciladooda lama sheegay mid wa midda koobaad mucallalkaa cinda duluuci shams marka qoraxda soo baxayso maxaa la yiri liannaha tadlucu bayna qarnay shaydaan cilada waa lagu sheegay shaydaan labadiisi gees soo dhalataa waxiinadin sudu bihaa gaalada iyo mujuusta iyo usujuuda kuwa caabida cinda gurubi shams marka qoraxda dhacaysa maxaa la yihi taqrubu bayna qarnay shaydaan aydan cilo waa la sheegay cinda alistiwaa'i maxaa la yihi xiinaidin tusjaru jahanam jahanama xilligaa la huriyaa oo la kariyaa nacam oo la shidaa laakin bacda alcasri iyo bacda salaati subxi sabab hadda loola sheegay marka sabab ama ogo lakin shanta waqti waa manhi waa la nahyi walidalika awqaada shanta ah, marna waa cinda ijmaali saddex baaba laga dhigaaba saddex baa laga dhigaa cinda tafsiilina shan bay noqdaan marka marka lasoo aruuriyo waxaa la dhihi karaa bacda alcasri xataa taqluca shamsu waa ko bacda subxi xataa tadluca shamsu waa labo cinda alistiwaai saddexda halkaas ku dhamaatay haddaad shaniga ka dhigto sarifta damacdan waxaa dihi e, bacda alcasri cinda qurubi shamsi bacda subxi cinda طuluuci shamsi cinda alistiwaai shantaasay kuu noqon inaad fasisho tafsiilisadamacdan nacam xadiidkii marka xadis nabiga alayh salatu wasalaam xadis cuqba bnu caamir fi saxiix muslim saddex saacadood nabiga wuu naga rabay inaan salaad tukano dadkaana dhintaan aan xabaalno marka saddexdaasu saddexdaasa umahaad saddexdaasa u waaweyn ilen kuwa kale way raacsan yihiin inta tadluc shamsu xataa tadluca shamsu baaziqa cinda salaati subxi xataa tadluca shamsu baaziqa wa inda guruubi shamsi xataa tadadayaf ilaa cafwan cinda salaat alcasr xataa tadadayaf ila alguruub wa cinda alistiwaa saddexaas labada kalena waxay racsan yihiin un kuwaasay racsan yihiin nacam taxrumu salaatu salaadu xaaraam wey walaa tancaqidu mana guntabaysaba cinda duluuci shamsi markay qoraxda soo dhalanayso xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto qoraxdu qadra rumxin waran qadarkiisa xagga inaga aragtideena wey inaga aragtideena marka qoraxda inaga waran qadarki ay noo tahay dad bayba duhr u tahayba ah, dad bay duhr u tahay inaga fi ra'yi lcayn wey aragtideenna xataa tartafica qadra rumxin wa cinda alistiwaayi markay qoraxdu ay samada bartankeeda ku toosta weeyaane xataa tazuula ilaa ay ka zuusho can kabadi sama samada bartankeeda inaga aragtideena ay saa oo leexato oo duhur laga gaado wa cinda alisfiraaq markay qoraxda ay midabka isfiraarka yeelato jaallo ay noqoto xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo qoraxdii waa midabkeeda isbedelay nooca midabka zacbaraanta ay kala noqotay way sii dhacaysaa ilaa ay ka dhacdo lama tukan kara xilligaas وبعd صلاة الصبح سdxda waa ti زمنkeed wey وبعda صلاة الصبح labadii فicilka وبعda صلاة الصبح saلaada صبح gadaasheeda lama tukan karo وبعda صلاة الcصr cصrka saلaadiisa gadaasheeda lama tukan karo labadaba مaxaa reebtay saلaada reebtay وlaa يحرم فيhا xaaraan ma في hadi الأوقات awqaadda shantee soo sheegnay xaraam xaaraam ma aha maa salaad lahu sabab sabab le salaad sabab ka janaazatin sababti sabab muqadim sabab muqaramki wey ka janaazatin janaazadii oo kale janaazada sababteeda sabab muqaran ba mise waa sabab muqadim sabab muqadim muqadim wey oo maaa maxaa hor sababta hormarka mayta alqusl saa haddii loo dhaqo maydka saba sabab dhaqitaankaasaa waxay ka banaysay tukashadii wana waan dhaqnay waan ka bognay waan dhaqnay maydkii kafankina waan gelinay ku tukana sababti lagu tukan waa la helay marka wa taxiyati masjidi masaajidki taxiyat masjidki dukuul masjid wa sababtu wa sunati a wayse sunadeeda markaa weysato salaad wakti kastaba weysayso inaad salaad iska tukataa sunna xadiidu bilaal waad garanaysaa jannada suu ku galay radia allahu canhu ardaa nabigaa yidhi alayh salam war hortaydan baa shanqadhaaye maxaad ku mutaysatay oo gaar ah wax gaara ah la rabaa waxaan dadka ay aada u samayso de waxaa waa gaar wax fariid aho gaar ah oo si gaar ah. adiga abaalgudi lagu siiyo marka wuxuu yidhi wakti kasta oon weysaysto salaad baan tukadaa bu yidhi nacam marka sunat lwudu sunat lwudugaasaa markaa ayaduna waxa weeyaan waysada aada weysatay ayaa waxay keenaysaa inaad inaad salaad tukato inaad salaad tukato waa sabab iyaduna lakin waa hazali oo kale waa didan yahay waa didan yahy wa sabab muakir le sunat lwudu sabab muqadim mehe waa sabab esh sabab muakir see sabab muakir u yahay sheegi kartaa yani halilwudu sababun lisalaat am isalaatu sababun lilwudu ya ma waysadaas sabab ah in la in la tukado mise salaadaa sabab ah in la weysaysto salaadaas sabab in la weysaysto soo ma a marka salaada laftirkeeda saba weysadu sabab maaha eh, weysadu sabab maaha taas u lehay sabab marka sabab muakira wey marka markastoo weysato waajib maaha inaad tukato lakin markastoo inaad tukato rabto waxaa laazima inaad tukato inaad weysasato inaad weysataa shardiga marka sabab muakira u leh hazali wataiyaة masjid wasunat wudui wafaitati salaad tagtay baad qaldaynaysaa xiliyihii shantaa bay kuso hagaagtay horaa ka tukanaysa sa ila sababaa jirtay laa ragcatay ixraamin maya labada ragcadood ee ixraamka markaad xarma rabto xaj ama cumro waxaa sunna ah inaan tad qabaysato isdhiibayso ishagaajiso aad laba ragcadood tukato ayaa sunaa ragcata ixraam baa layihaha shantii wakti ee la nahy hadday kusoo hagaagto ma tukanaysa leanna sababkooda waa sabab muqadim waa sabab muahira waa dhex dambo oo soo walaa tukrahu salaatu waxaa lamida istikaaradii baa iyadana lamida raamka istikaaradii baa lamida salaat istikaara walaa tukrahu salaatu salaad lama naco oo shantii wakti ee la diiday waxaa waxba dhibaato ayna lahayn laba laba wakti buu kasoo reebay wuxuu yi walaa tukrahu mid waa mutlaq midna hal waqti walaa tukrahu salaatu salaad lama naco fi xarami makata maka xaramkeeda mutlaqan ba haddaad xaram maka aad joogto xili kasta oo rabti inaa tukanta waa tukan kartaa ya bani cabdimanaaf laa tamnacu axada daafa bi hada ay usalla fi ayata saacatin shaa qof kasta oo habeenkii iyo maalinkii maalintii kacbada inuu dawaafo rabo haka mancinina haddii xili kasta inaad dawaafto lagu ogolaaday dawaafka nabiga wuxuu ku tilmaamay salaad adawaafu salaad buu ila anahu ubiixa lakum lkalaam dawaaf kacbada dawaafay waa sida salaad oo kale lakin waa kartaa waxaan khayr aan ku hadlina haddii la dawaafo marka waxaa la samaynay ragcatay dawaafkana tukada marka xilli kasta ood dawaafta kacbada ragcata dawaaf waa tukan kartaa marka kol hadii dawaafkii la ogolaadayna salaadina waa la ogolaaday walaa tukrahu salaatu fi xarami makata muطlaqan walaa cinda alistiwaai ywma ljumca istiwaha markay qoraxda ay kala samada bartankeeda ay maraysana maalinta jumcada laa tukrah lama noco lama noco waa xilliga istiwahee la diiday jumcada hadday tahay kuma jirto marka iyaduna waan kasoo reebay dliil xoog lama haysato daliil xoog lama haysato ayb allahuma in la yihahdo de cind alxanaabila jumcadu qabla istiwa ayayba bilaabataa waktigeeda baabu salaati lmariidi tan aan ku darayna oa yar naqaajina baabu salaati lmariid qofka mariidka ee jiran salaadiisii si u tukanayo asxaab ilacdaar baa la yihahda si u tukan oo salaad sidii kuu qabataa loo tukada soloma marka daruuro weeyaan lakin daruurada tuqadar biqadriha waan xanuunsanahay intii la tiraado lagu sii dayn maayo intii hadda tabartaada ay tahay bay la soconaysaa salaada dhexdeeda haddaad ku roonaato markaaba salaada wa isbedeli adoo salaada ku jiro oo fadhi ku tukanayo waxooga leelka lagaa siibay furuq waa inaad kala istaagtaa lianna adaruuratu tuqadaru biqadriha nacam lilcaajizi qofkii caajiskaha keli waayey can ilqiyaami istaagi ka cajisay waxaa u banaan salaatu lfardi salaadii faradka aheed qaacidan xaala kawnihi qaacidan isagoo fadhiya inuu tukada u banaan isagoo istaagii buu ka cajisay oo keli waayey fadhiu ku tukanaya xadiث cmran بn xuseyn sali qaaئma fain lam tastadic faqaacida wاlmuraadu muraadka laga jeedo min alcajzi cajziga iyo karid la-aantu waxaaba kamid a ah an yashuqa calayhi inuu dhibaayo mashaqatan dhibitaan daahiratan muuqata mashaqa daahira yani qofkii waa ficlan waa kari layahay istaagi waa ku adkaasay si muuqata ayuu istaaghib haystaa awood oo mala inuu ka baqayaa minhu min alqiyaami istaagii maradan jiruu ka baqi hadduu istaago xanuun baa haya inuu xanuunkii kusii jirado aw amase ziyaadatahu ziyaadatu marad jiruba qabaye inuu xanuun kusii ziyaado ka yaabay hadduu istaago ow amase dawaraan ara'si madax inuu wareeruu ka baqay oo deena uu dhacada wuxuu saaran yahay fi safiina yani doonti kale doon buu saaran yahay hadduu istaago inuu intuu wareero oo hirkii badi iyo wixii intuu uu soo dhac u ka yaabaya ka baqaya ama diyaarad buuba saaran yahayba ama gaari buu saaran yahay marka dawaraankaas o raganaya waa fadhiisanaya wayaqcudu waa fadhiisani alcaajizu qofka istaaga ka cajise keli waaye kayfa shaa suu raba u fadhiisan muftarishan mutarabbican mutawarikan iqcaaan kayfa shaa fadhiyaha intaasoo dhan fadhiyaha sida loo fadhiiso afar gees buu fadhiisan karaa tarabuc tawarugii oo sinta dhulka dhigto muxuaha iftiraashkii oo lugta bidxda ku fadhiisto iqcihii a iqcihii keetigii baa sana lamid ah keetigaa waa lamid ah waxa o dhan waa soo orgelaya si all siduu rab faiisana kayfa shaadaysa wadageli naam wayundabu waxaa la suneeyaa waa qofkii ba keli waayo oo isaagii ay ku adkaatay wey ah, lakin nooc ma tasaahul badan baa jira tasaahul badan ayaa jira ad waxaa arkaysaa naafa xanuunsan oo salaada istaag kutukan iyo kuwo isagoo fiicanba wax yaro o hadduu dareemaba caaga lasoo boodayo ah, taas marka tasaahul badan bad moodaa inuu jiro waa qofku waa qofki keli waayo inuu istaago xanuun daran ama ma eh, naafada a fadhiga ka kici karin ama inuu wareero kufa ka baqaaya arrimahaasaa la rabaa inuu qofka uu ku xumbaaro wayaqcudu waa fadhiisana alcaajizu kayfa shaa wayundabu waxaasa lasi rabaa u fadhiistee waxaasa fiican yundabu alftiraashu waa fiican kayfiyaadka fadhiga iftiraashka inuu lugta bidixda ku fadhiisto ayaa fiican oo saa uu marka utukado wayukrahu liqcaaw iqcihiisa waa la nacaa iqcahan waa kii dee eh, iqcaaw daanyeerka iyo mxuha e, eydi u fariisan jireen salka inaad dhulka dhigto ood looyahana taagto kaasaa iqcaaq waa soo marray alicqaawu barbaan ayaan soo marray in laba qaybood ahayd kii manduubka ahaayo inaad cirbaha aad dawlada saarto ood ku fadhiisato ood looyahana dhulka saarto ka asagana waba dhib sunatu nabiyikum waa ibn cabaas radi allahu canhu kama fi saxiix muslim ayib wayukrahu liqcaawu fadhigaasi fadhi daanyeersigaa waa la nacay wamaddu rijli lugta inuu inuu taagana waa la nacay waa fadhiyaa lugina waa taagaya de inuu lugihi soo laabi lahayo waa gaar wa aqalu rukuucihi haya fadhiga ku tukanaysaa rukuucihi sujuudi see la yeeli wuxuu ku leeya wa aqalu rukuucihi rukuucda qofka caajiska inta ugu yaray ka ansaxayso muxaadaatu jabhatihi wejigiisa waa inuu qaabiliyo intuu soo feeririyo qudaama rukbatayhi labada low fiidooda iyo irifkooda iyo dafuurkooda labadii low waa fadhiyaaye madaxii waa inuu saa usoo feeririyo labadiisa low uu saa usoo qaabiliyo kor istaajiyo wa akmaluhu inta uu u la rabo inuu gaarsiiyana muxaadaatuhaa jabhadi wejiga waa inuu qaabiliyo mawdica sujuudihi sujuudda meesheedii meeshuu ku sujuudi doono markuu rukuucayo markuu sujuudayo meeshuu ku sujuudi doono waa inuu rukuucdii ishaaradeedina uu saa usoo qaabiliyo oo lawiid u soo dhaafiyo maxalu sujuudka uu saa ugu soo foorarsado waa rukuucda inta u kaamilsan wey rukuucdii ishaaradeed rukuucdii ishaaradeed fadhiga lagu rukuucayo fain in cajaza hadduu ka cajizo can rukuuci rukuucdii buu ka cajis wasujuudin sujuudina waa ka cajis facala wuxuu samaynayaa nihaayat lmumkini wixii suuragala ah ayuu samayn min taqriibin min taqriibi ljabhati wajiga u dhaweyntiisa min alardi dhulka loo dhaweeya inta ugu suuragalsan ee ugu yar ee uu la imaan karo la imaan laakiin waa inuu inta tabartiisa u dhaweeyo facala wuu samaynaya nihaayat almumkini intii suuragala ah meesha u dambaysa u gaarhsiin min taqriibi ljabhati oo wajiga inuu u dhaweeyo min alardi dhulka u dhaweeyo inta suuragala ah ugu dambaysa ayuu gaarhsiinaya fain cajaza waa ka cajisay taqriibka iskudaygi ataa waa ka cajisay rukuucda sujudi midna xanuunkii waa ka batay waa iska yaalla fain cajaza waa cajizay see yeeli awmaa bihima un ishaari madaxa muusa u yar gudhin madaxu gudhina waa ishaaraya walaw cajaza madax gudhintiina waa ka cajiza walaw cajaza can ilqucuudi ishaarada waxay noo imaan doontaa indhaha iyo waxaasuu ka ishaaraya oo imaan doontaa masalo kaloo galay marka wuxuu ku leey walaw cajaza can ilqucuud fadhigiibuu ka cajisay kan fadhigi waa loogu teerteerayo oo fadhiisaa lana istaag ma ka wedaa fadhiiso maanta fadhigii buu karaynin istaag bisu karaya seeliyey sida uu qucuudku iyo fadhigu uu istaaga naaib oga noqonayo iyo istaaguna wuxuu naaib ka noqon qucuudki fadhigi iska naab noqonaya istaagaad ku tukanaysaa istaagaad ku tukan walaw cajaza hadduu cajiza can ilqucuudi fadhigii lidummalin liajli dummalin baxdin bihi asaga kasoo baxday oo kale baxdin baa kasoo baxday salki baa baxdin kasoo baxday balawihi dhulka ima dhigi karaba wanaxwi ama wax lamid ah ataa bilqucuudi fadhigii wuxuu la imaan qaa'iman xaal uu taagan yahay istaagaa uu taagan yahay u fadhigii yu yuu xisaaban istaagaa uu taagan yahay u fadhi kuxisaaban waa rukuuci kadib deedna eh, fadhigii juluuski sujuudii oo kale waa ishaari hadduu gaari karin juluuska udhexeeya fadhiga udhexeeya labada sujuuda iyadona istaagaasu taagnaan wahakada eh, fadhiga atixiyaadki istaagaasu ku atixyaadsan saas manaa ataa bilqucuudi fadhigiibuu la imaan qaa'iman asagoo taagay istaagaasa manaha naaiq unoqonaysa fadhigiibaa siduu mar qofki istaagi waayo fadhiga wakiilaga ahaa ayuu istaaguna wuxuu naaiq ka noqon karaa qucuudki fadhigiibuu naaiq ka noqon karaa walaw amkanahu lqiyaamu law amkanahu qofkii haddii u suuroobo alqiyaamu istaag baa u suuroobay inuu istaago istaag ku tukadaa u suuroobaya wa bihi ramadun bakoorausa qabaa oo ayruhu ama waxaan bakoora ahayn xanuun baa isha ka haya ama zanka ama afka forarka iyo sujuudda iyo rukuucda iyo waxaan aba dhimiba waa dimdimi ama bakoora haysa daafin waa la dhahay daafta iyo waxaas ayaa haya istaag waa istaagi karaa laakiin istaaga uu taagan yahay cudurkaas haye ee bakoorada ama daafta ah ayuu dhaktar u naseexeeyey fadhiga iskaga tug faqaa ama maarata qadaaqdaa utug waa ka soo socotee wuxuu ku yidhi walow amkanahu lqiyaamu wabihi ramat bakooraa madaanba haysa wax kale faqaala lahu abiibun abiib baa ku yidhi muctamadun la cuskado ah, looga qaateena yani cadli ah lagu kalsoon yahay oo iqao lagu kalsoon yahay baa wuxuu ku yiri u naseexeeyey qofkii indhaha laga hayay in sallayta haddaad tukato mustaqiyan xaalaad qadaadqadaad ujiifo qadaadqadaad loo ujiifo haddaad utukato amkana waxaa suuragala mudaawaatuka inaad bogsato ha <laughs> ah, nin xanuunkan qadaadqadaad usaaxo sidaasaad ku daawooye oo caafimaadka inta badan ilahay kugu siinay adigo ugu naseexeeyey jaaza اlistilqaaw qadaadqadaad inuu utukadaa banaan istaagna waa kareeyo walow cajaza hadduu cajizo can qiyaamin istaagiibuu ka cajis wa qucuudin fadhigiina waa ka cajis ma istaagi kara maan fadhin karo fadhin kuma tukun karo isaan kuma tukun karo see yeelaya sallaa mudajican asagoo dhinac dhinac u jiifa ayuu saaxanaya ayuu tukanaya sallaa waa tukani mudajican asagoo dhinac u jiifa dhinace calaa janbihi laymani dhanka midigta qofka marka qabriga la gelinaya sida loo saaxiyo o kale qibladana waa loo duwaa dhanka midigtana waa loo saaxiyaa saas wey marka calaa janbihi dhinaciisa alaimada ee midigtaa mustaqbilan asagoo qaabilay biwajhi wejigiisa alqiblata qiblada wejigana qibladu qaabilin iyo wamuqadami badanihi badankiisa intiisa hore qaarkiisa hore iyo xabadkiiyo qiblada la qaabilinaya saas marka u tukan qof xanuunsanoo marid seen utukaad dad dho sidan dhexaysa xabadada dhanka midigta usaxo qiblada ujeeso waa suura suuro kalaa jirta oo ah in lugaha iyo xagga qiblada loo duwo qaar wadaxiisi iyo wejigiisi iyo qaarkiisana qiblada markaa saa u qaabilo iyadana waa jirtaa suuro kale wey suurada kale waa inuu madax xagg udo qiblada taasaa uhooseysa u daciifsan labada suura kale ayaa ayaa maarata u wanaagsan laakiin midka dhanka midigta ayaa sii fiican ah, in usaado qiblada dan saa uqaabilo hadduu kari karin oo xanuun kasii qaadayana iyadana de sida kale uu kari karo unbaa loo yeeraya wayarkacu waa rukuuci oo wayasjudu waa sujuudi in amkana hadday usurowdo qofka asaga dhinac dhinac utukanayo sujuudi rukuuc markii la gaaro hadduu kari karo inuu soo rukuco soo sujuudo dee waa la imaanaya wixii suuragala ah ee la iman karta waad la imaan waa kuwa kursiga ku tukado o kale ayaguna kursiga hadduu kutukanay fadhiga istaag kutuka sujuud iyo rukuucday kuwa adag tahay istaag kusoo kusoo tuko kusoo akri kusoo akri wayasjudu linamkat hadday suuragal noqoto waa sujuuda waa rukuuc wailaa hadday suuroobi weydo inuu rukuuco ama sujuudo dhinac dhinacna u tukanaya xanuunkii baa kusii adkaaday awmaa waa ishaari ishaaro buu la imaan ishaaro umula imaanaya wsujuudu markuu ishaarayana sujuuda sujuud ishaara wasujuudu sujuudana fi limaani markuu wax ishaarayo ahfadu hooseysa mina arukuucbay ka hooseysa labadiba wuu ishaari lakin xoogo sujuudu saa u yar foorinaya oo ka hooseysiin sujuuda hooseysay fain cajaza hadduu ka cajiza see la yeeli ishaaradii xataa way ku adkaatay fabiarfihi xirimaha iyo indhaha ayuu ka tukanaya xirimaha iyo indhaha buu ishaari ilahina waa ogyahay subxaana watacala qalbigana waa waa kala soconaya fabiqalbi fain carabka haduu ka hadli karna qur-aanki iyo tasbix carab ka hadli lakin ficilkii qalbiga mxuu ahaa bidarfi indhaha ayuu ka ishaaraya fain cajaza hadduu ka cajizo indhahi iyo ishaaradiisa lageeli fabiqalbihi qalbigu ka tukan fain kharasa hadduu afkiiba uu istaagaba hadalkii oo dhan baa istaagay maba hadli karo kharas hadalkiibaa kasoo bixi waayey waa maskaxdiisi iyo caqligiisi waa joogaa qara'ahaa qiradii waa akrinaya oo qalbigu ka akrini walaa tasqudu ma dhacayso asalaatu salaada maadaama yacqil wataa gabagabadi inta uu wax garanayo salaad ma dhacayso taariku salaad dhintay in wey qofkii isaga oo caqligiisa jooga salaadii tukan waaye oo xanuunsanahay darteed isagoo taariku salaad dhintay marka khatar wey ogaada nasal allah xusna alkhatima arri khatar wey arrintaas marka qofka inta uu kari karo waa inuu tukado nina ku kalifi maayo waxuun awood u lahayn laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusxaha yuriid llahu an yukafifa cankum ilahay inuu idin fududeeyo ayuu jecelya subxana watacaala laakin iniga inaad ka tagta oo salaadii laiskaga tago oo qobkeeda hadda salaadii waa kari waaye oo la yihaahdo arrintaasaan sax ahayn inta uu caqligiisa jooga waa inuu kala socdo walaa tasqutu salaatu maadaama yaqil fain cajaza hadduu cajizo qofkii kari waayo cajaza waa cajiz fi athnaayihaa salaadii gudaheedii buu cajiz isagoo salaadii tukanayo oo fiicnaa marka hore uma kusoo dariyey istaagii u taagnaada racadda waa fadhiisanaya rash buu dhahaya waa fadhiisan a fadhigi markaasu le leano cudurkaa bay la socotaa fadhiga inaad ku tukato cudurdaar cudurdaarka maa lehed racadda waa fadhisanaya wayajibu listimraaru waxaa waajiba in la daaimo inuu daa'imo fi lfaatixati faatixadi in cajaza hadduu cajiso fi anaa'iha anaa'i alfaatixa faatixada dhexdeed isagoo faatixadii ku dhex jiro iyaaka nacbud meelaha maray oo taagan ayuu xanuunsaday waa fadhiisan lakin inta u sii fadhiya waa inuu iyaaka nastaiin nastala sii inuu sii wado una kala goynin ah, maxaa yeel dhexdan inuu ku akriyo oo usuuloobi karta dhexdan ku akriyo oo usuuloobi kartaa naam oo wixii suuragal laga tegi maayo mar walbaba maxaa yeel qaacidadii almaysuru laa yutraku bilmacsuur naam wayajib اlistimraaru inuu daa'imaa waajiba fi lfaatixati faatixadii in cajaza hadduu kari waayo fi ahnaa'ihaa cajaza qiyaam istaagii buu kari waayo fi ahnaa'ihaa salaadii fi ahnaa'iha ahnaa'i qira faatixadii dhexdeeda soo maraayo yuu qiyaamkii istaagi kari waaye intuu sii hoobanayo sii akrin wain kafa qaama ah, wain kafa hadduu xoogo fudeeda iska dareemo oo xanuunkii iyo wixii ku taagna laga siibo qaama waa istaagaya ah, inaad tiraado kolley fadhi baan ku bilaabay fadhi baan ku jira waa iska dhamaysan maaha waa rabaatay soo maaha istaag caziimada u noqo leanna qaacida waxaa weeyaan ida daaqa amru itasac wa ida tasaca daaqa waa qaacida fiqiya wey hadduu xoogo cariiri u imaado xooga waa lagu waasicin ciidii ah, baa imaaday istaagi baad keli weyda sooma fadhi kutuka waa lagu waasicin itisaac baa imaaday eh, eh, itisaac baa imaaday oo fadhigii aad ku tukanaysa xooga xanuunkii baa laga qada soo maaha baaqa asalkiiba ku noqonaya waa lagu giijinaya waa lagu giijin nacam dayib wain kafa hadduu fududaado xooga xanuun kaga baxo qaama waa istaagi fain kaana markuu istaagaya see la yeeli faatixada soo akrinaya haduu istaagi kus usoo baxo see la yeeli wuxuu leey fain kaana hadduu ahaado xaalada takhiidka ee fudeedka fi athnaa'i lfaatixati faatixadii dhexdeedii ayuu waxooga fudeed iska dareeray inuu istaago marka rabaa faatixadii marka muusii akri dhexda maya wuxuu ku leey wajaba limsaaku jooji inuu isjoojiya oo afhaystaa waajiba halka iyaka nacbudinu ku istaagno see buu rabaa liyaqraa soo u akriya qaaiman isagoo taagan kamaalkii buu la aadi kamaalkii ayuu la aadi intan dhexdaa waa meeshii asalka loogu talagalay oo istaagaha buu socdaaye dhexdaynu kusii akrin ha joojiyo markuu istaago halka ka siibanaya saasuu kuleey marka labada suura suu kala duwaya soomaalig markuu foorarsanayo faatixadug uu wadi leannu mar kasta uu korka jira ayaa asal ah laakiin marka uu kacaayo asalkiibuu usocdaa asalki hala sugo meesha uu taagan yahay ha ku joojiyo saasuu kuleey fain kaana fi atnaa'i faatixa faatixada dhexdeeda hadduu fuda dareemo wajaba limsaaku inuu joojiyo oo ka afaysto faatixada joojiyaa waajib ku ah liyaqraa sua u akriyo qaaima xaalu taagan yahay fain qara'aha hadduu akriyo faatixadi fii nuhuudihi qashadiisa uu sii hinqanaayay buu kusii akriyey lam yuctada bihi loo tirin maayo laga wardaay waa inaad isaagi qiyaamkii baa rabaa inaad kamaalka la gaadho daxdana kusii akrin waad caafimaad waad roonaatay meesha lagu talagelay gaarsii wey wain kafa hadduu xoogo takfiifa dareemo fududaado qofkii jiranaa bacda alfaatixati faatixadii markuu fadhiga ku akriyay kadib ayuu takfiif iyo xoogo fudeeda dareemay xanuunkii laga yarqaaday qaama waa istaagi faatixadii la dhameey niy rkacad inuu soo rukuuco minhu min alqiyaami istaaga faatixada waa dhameeyey waan waa iska rukuuci ma dhahay istaag isagoo taagana soo rukuuco marka qaama waa istaagi niy rkaca si usoo rukuuco minhu min alqiyaami istaaga oga soo rukuuco oo mase kafa waa fududaaday xoogahu xanuunkii baa laga yarqaaday fi rukuuci rukuuci isagoo ku jira isagoo rukuucda ku jira ayaa xanuunka laga qaaday fir salaada sidii loo loo tixgelinaya iska siibad maaha isagoo rukuucda ku jira xoolahu wuxuu dareeray kifa dareeray oo maxaa xanuunkii laga yarqaaday qabla laakiin ha rukuucsanaadee qabla tumaninati intuuna ku xasilin ayuuna maarata dareemay kifo dareemay irtafaca ah, waa kor noqonaya rukuucda ila fadhigu ku rukuucsanaa mata isagoo fadhiga ku rukuucsano fadhiga ku tukanayo iyo xoogo kifa dareemay xoogo kifa ayuu dareemay oo fudeed buu dareemay laakiin marka uu fadhiga ku rukuucayo weli dumaaninadii ma gaadhin irtafaca irtafaca raakican waa kor noqonaya raakican asagoo rukuucsan markaasuu dee meesha ukorreysay istaagiibuu gaarsiinaya sidaadiibu gaarsiin halkaasuu kasoo wadi fa fain intasaba madaxa hadduu kor u taago oo deen markuu kor madax u taagay dee islaam intuu gaarsiiyo kasoo rukuco badala way ka burti ka burti ah, laba qiyam laba laba qiyaam buu la imaad midki fadhiga iyo midki istaaga iyo laba rukuuco badalad ka burti aw mase irtafaca bacdaha ow ah, bacdaha ictadala rukuucdii gadaasheedii rukuucda gadaasheedii hadduu kaco ictadala waa ictidaalaya dhib malaha isagoo rukuucda ka kacay ayuu waxooga kifa dareemay ictadala qaa'iman waa istaagaya istaaguna kusoo ictidaali uma kadib uu yasuudu soo sujuudi deena aw mase fii ictidaalihi fadhi uu ku tukanayay waa rukuucay waa dumaaninaystay rukuucdiibuu kasoo kacay ictidaalkii markuu marayo qabla dumaaninati laakin un ictidaalki ku xasilin ayuu kifa dareemay qaama waa istaagi liictadila soo istaaga ictidaalkii oo rukuucda laga istaagay isagoo taagan uu si soo istaago oo wamase bacdaha bacda dumaaniinati min alictidaal ictidaalkii rukuucda uu ka kor noqday kuna xasilay kadib baa xanuunkii laga qaaday maxaa ku xiga marka bacda dumaaniinati fi lictidaal ictidaal markaad murto maaa ku xiga sujuud sujuud xaggee iska lahayd marka istaag maala mise fadhi alaa fadhi baa halkan marka istaagi maayo aw bacdaha bacda alictidaal uu fudaaday sajada waa sujuudi meesha anigu joogaaye walaa yaquumu kici maayo sajada waa sujuudi walaa yaquumu suurooyinkaas u fiirsaa fiqi waa lafdi socde wallahu aclam bilahi tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed waala alihi wasaxbi ajmaciin